inaad la timaadaan markaa isku daydaan haddaad fari weydaan oo ka caajistaan ood kari weydaan oo suurad oo isaga lamid aad la ah imaan kari weydaan oo dani idin baddo ood waxba qaban kari weydaan walan tafcaluu weligiinana fari maysaan haddaa haddaba ka caajisteen ood fali weydaan mustaqbalkana rajo lagama qabo inaad samaysaan maadaama aysaa tahay fattaquu haddaba ka cabsada annaara naartii ka cabsada allatii naarti waquuduhaa waxaa lagu horinayaa annaasu dad uu yahay iyo walxijaaratu dhagaxyo dhagaxyo ay yihiin dhagaxyada guud ahaanba iska mirid ama xijaaratu lkibriit kibriidka xijaaradiisa ugu kulayl badan wayna ugu qurmaan badan tahay dhagaxaas ama kaa ku rid labadaba waa lagu ridaa xijaaratulkibriid gooni ahaan ama xijaarado idilba kolka aayadda waxay sheegaysaa yani nabi maxamed inuu xaggiisa ka imaano waxaa layidhi warku la imaata qur-aankan oo kale way la imaan kari waaye may la yimaadaan tan kale waxaa ka daran taas gurigiina ilaa yowmi alqiyaama lama imaan karaysaan wax la imaan kara ma jiro wey maanta maxaa lagu jooga markii aydan soo degtay kadib kun iyo afar boqol kun iyo afar boqol iyo ka dheeraad baa laga jooga maxay ula imaan laayihiin qur-aankan haddii xagga rabbi aan ku soo degin wax la yimaado waa la col qur-aanka way diidan yihiin haddao xagga rabbi kasoo degin maxaa isaga oo kale loola imaan la-yahay kolka gayb ba ahayd waagi weligiina fali kari maysaan laakiin maanta waxaa noocas inaga oo intaasoo sanadood kun iyo dheeraad maanta aan ka joogno waxaa noocadaati inay weligiinana fali maysaanta inay run ay tahay maanta ma fali kartaan mustaqbalkana inay maanta runtahay inuu ah cadaawaha qur-aanku wuu badan yahay haddaba waxaa wey hadduu qur-aankii kuleeyahay car la imaw qur-aankan hadduu nabi maxamed sameeyey ilaa maanta maxaa loola imaan layahay meelaha kale un lagu warwareegayaa wax un laga sheegaa waa khuraafaad waa saas oo kale wax un laga sheegaa war waxaa wey haddii meydaan laguga baxo dagaal dagaal lagu yidhahdo waa ila dagaalan carkaale hubkaas oo ayadii hubkii ma rabto maylahaas ubaad wax ka warwareegaysa waxbaad ka soo tuuriyeynaysa lama rabo taas kale waxaad yeeshaa haddii adigu aada run sheegaysid la imaan baa layidhi kale lamana imaan kartid maxaa taa kuu diidi inaad ku dagaal gashid ma jirto kolka waxaad garanaysaa qur-aanka inuu xagga rabbi ka soo degi wahaakadaa ilaahay xaggiisa wixii ka yimid oo idilba wax bani aadam makhluuq oo samayn kar maba aha waxuu doonaa ah waa sidaas fain lam tafcaluu haddaana tafalin maatankaas oo markaa isku daydaan aad kari miidaan wey walan tafcaluu falina kari maysaan mustaqbalka lagama filaya inaad fashaanne taasa kasii caji badan oo maanta aan arkayni fattaquu cabsada annaara naarkii ka cabsada anna allatii naarkii waquuduhaa waquuduhaa waxa lagu horinayo annaasu dad uu yahay walxijaaratu dhagaxyo ay yihiin waa facuul weeye sidii ma aragtay yani wixii wax lagu hurinayay saas oo kale waa loo laqdaya facuulka macnahaas waa leeyahay uciddat naafas waa la diyaariyey lilkaafiriina kaafiriinta loo diyaariyey naarta horeba ilaahay u abuuray waxaa loo diyaariyey dadka kaafiriinta ah kolka naar kaafiriinta loo diyaariyay iska jira oo qur-aankan inayna nabi maxamed samaysanin oo xagga rabbi kasoo degay rumeeyi wey haddaad rumayn weydaan naartaas iska ma aad jirin naarta kaafiriinta loo diyaariyay baad ku dhacaysaa wabashir u bishaaray nabi maxamedow kuwii toosnaa alladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo qur-aanka inuu xagga ilaahay ka yimid rumeeyey wax alli wixii adigu aada la timid rumeeyey nabinimadaada rumeeyey wix alli wixii adigu aada la timidoo guud ahaanba rumeeyey kuwaasi u bishaaray oo wacamiluu welib haddana camal falay alsaalixaati acmaasha wan wanaagsanna camal falay ma aha waan rumeeye keliya meesha waxaa laga rabaa markaad rumaysid haddana ha kaa muuqato waxa aada rumaysid inay rumayntaasi dhabtahay hakaa muuqato oo camalka wanaagsana ilaahay kugu diri samey maaha iimaan baan hayaa bis oo qalbigay ku buuxa camal ma samaysanayo ma soconayso oo camalka wanaagsan sameeyey oo sida ay rumaysan yihiin ku socday kuwaasu u bishaaray ana lahum iyadu in ay leeyihiin janaatin jannooyin inay ugu bishaaray jannooyinku tajri ay socdaan min taxtiha iyada hoosteeda alanhaaru webiyaalka ay socdaan jannooyinku hoosteedu macnaa geedaha geedaha loo jeedaa jannooyinka geedaha hoostooda waxaa socdo maangado keliyaal waxbaa socdo oo lagu waraabinayo jannooyinka caynkaas oo kale ugu bishaaray kulamaa indhanoo rusiquu la irsaaqo kuwaa mu'miniinta ah oo ahlu ah la irsaaqo minhaa jannooyinka xaggooda laga arsaaqo min samaratin mida xaggooda laga arsaaqo risqan arsaaq laga irsaaqo risqan taas mafcuul bihi ka dhig mafcuul bihi ka dhig kolkaa waxaa weyaan waa inay laba mafcuul qaadanaysa rusiquuda kulamaa indhanoo rusiquud la arsaaqo minhaa janooyinka xaggooda laga irjaaqo irjaaqdu xagga janooyinka ka imaanaysa waa ibtidaa'iy min amaratin haddana midho xaggooda ibtidaa'iye labaad wey laga irjaaqo maxaa irjaaqda waxay ka timaadaa janooyinka janooyinka irjaaqdooduna waxay ka imaanaysaa ka bilaabmaysaa midhaha ku yaala midaha ku yaala iyay ka imaanaysaa min amaratin midho xaggooda lagaga irjaaqo risqan irsaaq wax risqi laga irsaaqo qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu jannahay haadaa kankani lanagu irsaaqi alladii mitlu ladii kii oo kale wey rusuqnaa lagu irsaaqay min qablu horey na loogu irsaaqay haadaa kankadi haddana lagu irsaaqay alladii kii wey macnaa kii oo kale wey tashbiih baliiqa abaa ah layidhaha alladii kii oo kale wey rusuqnaana lagu irsaaqay min qablu horeyna loogu irsaaqay min qabligu waa laba macno ixtimaalaysa bimacnaa waxa weeye kan kari hadan lagu irsaaqay kii markaan adduunka joognay min qabligu markaan adduunka joognay ma lagu irsaaqay kii adduunku la egyahay rumaanka iyo cambaha iyo haddaad fiirisid midabkiisa iyo shakligiisa kii adduunka ay ku yiqiineen oo kale weeye kii adduunka markaan joogna lagu irsaaqayo oo kale weeye oo waxaa weye hadday midabka fiiriyaan ama baderka intuu laegya w hadday fiiriyaan kii horaad mooda fi shakli wannawci kii hore waa rumaankii ay yaqiinaan babaygii ay yaqiinaan cambihii ay yaqiinaan wixii weeyaan kaas wey laakiin shakliga unba isku mid ah iyo midabka maahee dhadhanka waa kala fogyihin macaanka iyo qiimaha ku jira way kala fogyihin kolka inta loola imaan lahaa mid ayna adduunka ku arki ku arki jirin oo jannada uun ka baxa inta loola imaan lahaa waxaa loola yimid midhihii adduunka ka baxayay ay yaqiineen wax la midib ah oo la shakli ah oo la nawca ah baa loola yimid laakiin dhadhanka iyo macaanka ku jira yaa kala fog yaa kala fog haddii aad tidhahdo min qablad waxaa loo jeedaa ah jannada dhexdeed weeye kolka wuxuu noqonayaa macnihii kan kari hadan lagu irsaaqi kii kolka hore markaa markii ka horreysay kiiba lagu arsaaqi yuu lamid yahay buui haadaakan kadi alladii kiibuu lamid yahay rusiqnaana lagu arsaaqay min qablu horay waqtigan hortiisa kii goordhaweyd aan soo cunnay markaa markii ka horreysay aan cunnay isaga naftiisa oo kale wey bimacnaa waxa weye kolka mar kastaba waxaa loola imaanayaa wixii kolka hore ay cuneen wax lamid ah ayaa loola imaanaya kolkaasha haddana marka loola yimaado muxuu kula mid yahay miqdaarka iyo shaqliga iyo waxaasoo kula mid yahay laakiin dhadhanka way kala fogyihin way kala macaanyihin way kala duwan yihin kolkaa min qabligu waa waktigaa ay joogaan waktigii ka horreeyey bay ku dhacaysa wa utuu waa loola yimid ahlu jannihii bihi risqigii waa loola yimid mutashaabihan xaali isagoo isu adag ayaa loola yimid kii baa lasii cadaynaya bimacnaa risqigan dambey cunayeen kii adduunka ay ku cunayaan isagoo la mid ahoo usu eg u eg ayaa loola yimid ama maha kan hadda ay cunayaan kii marka hore ay cuneen isagoo u eg baa loola yimid wey waxaa meesha ku jira ee arrinta sidaa loo yeelaya waa laga farxinaya waxay leeyiin war makani kii hore oo kale wey balhiy aan isku dayn ba halaska day hala dayo waa la fiirina marka la fiiriyo isku dhadhan ma ah isku macaan ma ah kolka waxaa weeye waxaa ku jira farxad yaa ku jirta oo laleeyahay ay nimanka naftooda yani maaragta eh, eh, ahlu jannaha ay faraxsan yihiin kolba waxaa wax la yaabgeliyo yaa yaa loola imaana oo leeyahay war kii hore oo kalaa balla dhamaya wey maya kii hore waaba ka duuwiyaay war kii hore lama lamidya kolka waxaa ku jirta xoogaa farxad iyo ma arkaysa yaa ku jirta oo lagu farxo farxiddaasa loola yeelaya loo yeelaya in isagu sida og loola yimaado watuubaa loola yimid bihi risqigii mutashaabihan isaga uga ego oo kan dambe kii hore u eg walahum iyagu waxaa u sugnaaday ahljannahii fiihaa jannooyinka dhexdooda waxa ugu sugnaaday aswaajun zawjooyin zawjooyinkaasoo mutaharatun la daahiray la nadiifiyey akhlaaqdoodu waa akhlaaq nadiif ah markay kula hadlayaan markay ah, maaragtay aad wada ah, maaragtay aada wada sheekaysanaysaan markay adinku mucaamaloynaysaan akhlaaqdooda dabeecadooda waa nadiif weeye wax macanjab ee eh, ama hadalla lalafsan ama saas oo kale ma laha xagga akhlaaqda waa ka nadiif xagga kalena wixii haweenka adduunka lagu yiqiinay ma laha wixii haweenka adduunka lagu yiqiinay eh, waxaas oo kale ma laha kuwaasa u sugnaaday haddana waxaa ugu heliyey wahum kuwaas ahlu ah khaaliduuna kuwa waaro wey fiiha jannooyinka dhexdooda ku waaro jannooyinka caynkaasay weliba ku waaraan intaa waxa uu heliyo jannooyinkaas inay ku waarayaan jannooyin baa loogu bishaareeyey irsaaqdeedu siday tahay baa loogu bishaareeyey joojooyin inay leeyihiin baa loogu bishaareey weliba waxaa loogu daray inay ku waarayaan kolku waa meesh in loo shaqaysto fiican waa halkaas wey ina allaha laa yastaxii an yadriba maalan maa bacuuda aayaddaani waxay ku saabsantahay aayadihii hore unbay ku saabsan tahay kuwan qur-aanka shakisan in xagga nebi maxamed ilaahay markii ugu yimid in xag ilaahay ka soo degi kuwa shakirsan waxa weeye shakiga waxyaalo ku abuuraya jira oo leeyahy shakiga waxaa nagu abuuray inuu qur-aankan xagga rabbi ka yimid waxyaale in shaki naga geliyaa jira ayay leeyihin waxaasna waxaa maxaa ka mid ah waxa weeye qur-aanku wuxuu ku mahmaahaa waxyaalo aan qiimo lahaynoo yar yuu qur-aanku mahmaahaa waxyaalo yaroo aan qiimo lahayn yuu qur-aanku ku mahmaahaa oon ilaahay u habboonayn bay yidhahdeen maalan ilaahay wuxuu ku mahmaahayaa kanaacadi wuxuu ku mahmaahayaa tuksigii wuxuu ku mahmaahayaa caaradii waxaa ku mahmaahayaa daridii mifqaala dara darigii yarayd waxaasuu sheeg sheegaa qur-aanka waxaasuu ilaahay weyna waaxid ka ahaa wax xaggiisa inuu ku mahmaaha wax u qayma ma ah saasay leeyihin kolka taasi waxayna tusinaysaa buu leeyahy in qur-aanka fiirada caarada mahalu lcankabuut itaqadat beytan dugsigii lan yakhluquu dibaaban ximaarkii ka mahali lximaari yaxmilu asfaran bisa daradii mihqaala dara bacuudadii waxyaalahaas ilaahay muxuu ugu mahmaahayaabuu yidhi hadduu qur-aanka rabbi ka yimid waxaas waxayna tusinayaan inaan xagga rabbi ka imaanin kolkii ilaahay waa ka jawaabay ina allaha ilaahay laa yastaxyii kama shiixu an yadriba inuu ka yeelo maalan maa mahmahtii ka ah bacuudatan kaneeca inuu ka yeelo maalan maa mahmahtii ka ah bacuudatan kaneeca inuu ka yeelo ifamaa shay inuu ka yeelo fawqahaa kaneecada ka koreeyo muxuu kaga koreeyaa waa ka jirmi weyn tahay way ka jismi weyn yahay maalan kaneeca waxaa ka koreeyo haddii xagga xajmiga la fiiriyo jirmiga waxaa ka weyn tuksigi waxaa ku weyn caaradiibaa ku weyn kolkaa waxaa weye famaa fowqa haada waxa iyaga ka koreeyo xagga jismiga ka weynay qaarna waxaa wey waxaa lagu fasiraa famaa fowqahaa kanaacada wixii ka koreeya fil macnaa macnaha meesha in la cadeeyo loola jeedo kanaacada kaga koreeyo masalan macnaha meesha in la cadeeyo loola jeedo waxaa loo baahan yahay kolkaa oo kusii cadaanayaa wax kanaacada ka yar in loogu mahmaao oo maalan misqaala dara ninkii la yimaado xabatin min khardalin oo kale oo kale maxaa yeeley macnaha meesha la cadaynayo iyaa waxaa rabaa in la tuso xataa hadduu yar yahay intii la doon haddii uu yar yahay wixii inay biri lagu keeno hortaada la keenayo kolka maadaama wax alle waxaad samaysatay intay doonaanba ha la ekaadeen biri hortaadaa la keenaya macnaha la cadaynaya hadduu kaa yahay waxaa ku sii haboon kanaacada kaga sii haboon waxa kanaacada ka sii yar in lagu mahmaaho kanaacada way duwayn tahay kolka famaa fawqahaa fi اlxajmi ow fi lmacnaa wey macnaha meesha loola jeedo in allaha ilaahay laa yastaxyi kama an yadriba inuu ka yeelo maalan maa mahmaahkii ka ah bacuudatan bacuudo inuu ka yeelo oo bacuudadu mafcuulkii labaad ka dhig ama mafcuulkii hore ka dhigo maalan kana kii labaad ka dhig labaduba soconaysa iyo fanaa shay inuu ka yeelo fawqahaa kanaacada ka koreeya aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo ilaahay xaggiisa wixii ka yimaado idal rumeeyey fayaclamuuna waxay ogaanayaan annahu matalkaas alxaqu xaq inuu yahay min rabbihim rabbigood xaggii xaal uu ka yimid markii ilaahay oo kaneecada ku mahmaaha iyo ama ka koreeyo ama ka yar ama ka weyn oo ku mahmaaho dadkii labay u kala kacaya kuwa ilaahay rumaysan waxay ogyihiin mahmaadaas inay xaq tahay maxaa yeelay macnaa lagu cadaynaya ilaahay agtiisana kana weyni kana yar ma kala laha yacnii sirta ku jirta maroodihi sirtaas nafteeda inba kaneecadana ku jirto sirtaa nafteeda wixii ka yar kaneecadana ku jirto isku mid weyn kulligood wax ilaahay wax samayn karaa ma jiraa dhinacaas waa mid wey tan kale mahmaahada ulajeedideedu waxaa weeye macnaha la rabaa in lagaa dhacdhaciyo macnaha lagaa dhacdhicinayo wixii u habboonoo kuugu cadaanaya lagugu mahmaahaya haddii yaradiis intoo doonub hadduu yar yahay macnaha in lagaa dhacdhiciyo la rabo dii wax yaroo kanacay wixii ka yar haddii la rabo macnaha in lagaa dhacdhiciyo um, markiisa shay kale u habboon sida caarada oo kale iyo caaro gurigeeda liyo yani caaro guriga waa ogsoon sida u fudud yahay siduu xabadda kusoo dhacdo dabaashaa duminayso waxaa duminaya xabadda biyaha eh, eh, roobka ah wax kastaa dumiyo guri aad u jilicsan wey kolka nimanka isku hadlaynaya asnaamta waxaa laleeyahay ay ku tiirsanayeen waa guri caarimeyn isku hadlayay oo kale kolka guri caariba ugu jilicsan kolka macnaha la raba ee qofka in laga dhaadhaceeyo wixii u habboonoo macnahaas oo ku fahmayo ha yaraad amba ha weynaado kaasaa looga jeedaa maa ilaahay baa weyne ilaahay weyne m waxa ugu mahmaaya ilahay kulligiis khalqigiisa waa isku mid isagaa daas wax u cadaynay sirta beyna ku jirta muruudida iyaa sirtaa nafteeda oo weyn baa qanaacadana ku jirta iyo wixii ka yaarna ku jiraa kolka macnaha unbaa la fiirinaya iyo ujeedada la rabo in lagaaga dhaadhayo kolka mu'miniinta way og yihiin ilaahay wuxuu ugu mahmaayay inuu kan xaq yahay oo macnihii ku caddaanayo wa ama aladiina kuwii kafaruu kufriyeyna ee kaafiriinta ahaa fayaquuluuna waxay odhanayaan maadaa maxay araada allaahu ilaahay ugu jeeda kan kadi ugu jeeda maalan min jihaki madelin mahmah ahaan haadaada waa ismu ishaaro kolka maalanka waa lagu sii caddaynaya tamyiiz wey oo mufasir ah kolka kuwii hore maba hadlaanba marba haddii hamaada ay dhacday iska dhaaf inay hadlaan weyn ogyihiin inuu xaq yahay kuwaana kaafiriinta ah markay arkaan maba aamusi karaan waxaweye qalbigaa gubanaya ma rabaan ilaahay muxuu waxaan ugu jeedaa bay leeyihi iyagu lama oranina markii kaafiriinta ay mahmaada arkaan yacni iyaguna way ku kufriyaan lama oran way hadlaan maba haysan karaan hoosta kuma haysan karaan bannaankay soo dhigaan ay leeyihiin xumaanta ku jirta bannaanka soo dhigaan maadaa maxay buu araada allaahu ilaahay ugu jeedaa bihaadaakan karin maalan min jihati masalin mahmaa xaggeed bimacnaa ilahay xaggiisa kama imaan buy ma ilaahay baa kaneeca ku mahmaaha ma ilaahay baa caaro ku mahmaaha ilaahay muxuu ugu jeedaada macnaheedu waxa weeye bimacnaa isaga ma oran wey ilaahay waxaan oo kale kuma maha maha wey um, uma qalantay ujeedaan kolkaa ilaahay waa cadeeyey wuxuu ugu jeeda maha mahad iyaga siday iyagu iyagaa loogu jawaabaya waxa meesha ka dhashay yacni iyaa loogu jawaabaa waxaa la yidhi haddaad weydiiseen ilaahay muxuu ugu jeedaa yudillu ilaahay wuu lumiyaa bihi masalkan kaiiran in badan iyo ku lumiya oo idinku aad ka mid tihiin kaafiriintii ah, oo idinku aad tihiin maxaa yeelay kuwa kasoo soo horjeeda wey qaar badan baa ku luma wayahdiyi ilaahay wuu hanuuniya bihi masalkan kaiiran in badan iyo ku hanuuniya oo mu'miniin oo toosanna xaqi iyo macnihii la rabay loogu cadaynayay fahmaan haddaba haddii in badan lagu hanuuniyo in badanna lagu lunsho kuwii lagu luminayo waa kuwii wamaa yudilu ilaahay ma lumiyo bihi maalkan ila faasiiina kuwa faasiiinka jidka toosan ka baxay oo daacada ilaahay ka baxay kuwaasoo ilaahay ku lumiya maxaa yeele iyagaa baadinimada doortay maadaama ay baadinimo doorteen mahmaha kastoo la sheegaba waxay way kusii lumaan ilaahay wuu kusii luminaya ninka wuxuu doortaa loo raaca maadaama kolka horba oosan diyaar u ahayn oo daacada ilaahay ka baxay jidkii ilaahay ka baxay oosan diyaar u ahayn oo lunsan waaye kolkuu ilaahay wuu sii luminaya isaguna faasiqiinta ilaahay ku lumiya aladiina faasiqiintii yanquduuna buriyo cahdallaahi ilaahay ballankiisa buriyo cahdigiisa buriyo ilaahay cahdigiisa wuu farabarin yahay cahdigii waxaa ka mid ah cahdudara iyaa ka mid ah waxaa ka mid ah cahdigaan in doono oo ilaahay wuxuu ku ballamiyay bani aadamka hadduu xaggiisa hanuun ugu yimaado oo maanta nebi loo soo diro qur-aan kitaab loo soo dejiyo inay raacaan kaasaa ka mid ah cahdig waxaa ka mid ah cahdiga iyagu dhexdooda dhexmaray cahdiga idinku bani aadamka dhex maro kan ilaahay buu usu bedelaya sababtu waxa weeyaan ilaahay baa biri ku weydiina maadaam biri ku weydiinaya inaad fulisiin kara cahdiga aad qof la qaadatay cahdi ilaahay buu usu bedelaya cahdiguu farabarinaya nebiyaasha waxaa loo ballan qaaday in la rumeeyo ayaa loo ballan qaaday waxa weeyaan cahdiguu farabarinaya wax alli wixii cahdi ah soo galay kuwii buriye aan ku soconin weeye min bacdi miifaaqihi cahdigaas adkayntiisa bacdigeed markii la adkeeyey oo aada loo xoojiyey bacdigeed buriyo maxaa lagu xoojiyey ama waa lagu celceliyey ama dhaar baa la socoto saasa lagu adkeeyey kolka haddana isagoo saa u adag bacdigeed buriyo oo yaqdacuuna haddana gooyo maa shay gooyo allaahu ilaahay oo faray bihi shaygaba oo faray oo gooyo an yuusala in la xiriiriyo oo faray an yuusala bihi damiirka lagu bedelinaya bedelu ishtimaal wey an yuusala maa amara allaahu ilaahay wuxuu faray bihi shaygaba oo faray an yuusala in la xiriiriyo oo faray oo gooyo wey ilaahay wuxuu faray nebiyaasha in la xiriiriyo ilaahay wuxuu faray mu'miniintooda in la xiriiriyo ilaahay wuxuu faray qaraabada in la xiriiriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma arkaysa diintiisa in la xiriiriyo wax alli wixii ilaahay faray in la xiriirina way gooyaan dalka ma laha wax kalay wadaan waa adduunku way ku badan tahay waxaas oo kale yacni kaafiriinta kuwa faasiqiinta a ah la sheegaya cahdi ilaahayna in oofiyaan wixii ilaahay in la xiriiri farina way gooyaan oo wayufsiduuna weliba fasaadiyo haddana fil ardi ardada dhexdeedana fasaadiyo saddexdaa shay bay sameeyaan ardana way fasaadiyaan ilaahay xaqa uu soo dejiyey la dagaalamaan diintan sidayna ku hirgelin iyay ku socdaan taasay shirqoolaad u sameeyaan muminiinta ay la xarbiyaan fisqiga iyo macaasida iyo xumaanta waxa adduunka qarribayay bani aadamka aan u dan ahayn bay ka shaqeeyaan kuwaas weeye ardayna fasahaad bay kula kacaan waxa wixii bulshada fasaadinaya oo ardayda fasaadinaya iyay ka dhigtaan caado saasay u socdaan kolka kuwa faasiqiinta waa kuwa saddexdaa shardi laga helay yanquduuna cahdallah wayaqdacuuna maa amara allah wayufsiduuna fi اlardi ulaaika kuwaas hum iyaga alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah kuwaas iyagun baa khasaaray way khasaareen khasaaraha looma wada adduunka aad weydid aakhar markii ninka naar oo ku waarayo kaasa khasaare la liidaado kuwaas way khasaareen waxa ka dambeeya idil khasaaro wey kolku walaalyaal in las jiraa fiican kayfa takfuruuna faasiqiintii baa lala hadlayaa faasiqiinta haddaan kasoo sheekasoo sheekayna yaa lala hadlaya ama dadkii baa lala hadlaya guud ahaan waa sidii tii hore oo kale iminka faasiqiinta inaan ku wadayna kayfa sideeba takfuruuna u kufrinaysaa billaahi ilaahay ad u kufrinaysaan waa waxa lalaga yaabay nimankiina faasiqiinta ah. bal waxa ilaahay idinku diray ood aduu kufrinaysaan ood ugu hor imaanaysaan waa maxay wa kuntum idinkoo ahaa shalay amwaatan kuwa dhinsan oo ahaa aad ahaydeen oo faxyaakum idin nooleeyey shilay waad dhansaneedeen adduunka ma joogin waxaad ahaydeen miniyaal ku jira aabbayaalkiina hooyooyinkiina dhabarkooda ku jira aad ahayden waxaad ahaydeen miniyaal ku jira waxyaalaha aad cunaysaan oo ardada ka baxa ila minidu waxay ka samaysantaa waxyaalaha la cunaya ardadaas ka baxa ka samaysantaa halkaasaa ku dhex jiri jirta taasi nafteeda waa maydnin oo aan ma ahayn maba jirin wey inta waa lagu fasiraa maydnimadaasi waa minidii kolka hore intaynu banaanka usoo soo bixino makhluuq laga dhigin ama waxay ka samaysantay iyada nafteeda ama ma ahee maba jirin kugu jiro maad ahayn intaba waa lagu fasiraa intaba waan ogsoonahay shalay anagu maanu jirin maanta waan joogna ilaahay baa idinka dhigay ilaahayga shalay idinku amwaad ahaa oona jirin fa idin nooleeyey sidaad ugu kufrinaysaan uma bacdigeed markuu idin nooleeyey kadibna yumiidkum wuu idin dilaya waa idin dilaya uma bacdigeed haddana yuxyiikum waa idin noolaynaya uma haddana noolayntaa bacdigeen turjacuuna waa laidin celinaya ilayhi ilallaahi baa laidin celinaya bani aadamka afartaa marxalada maraya shalay ma joogin maanta ilaahay baa ku noolay labada kama murmi kartid shalay aynaana joogin ku murmi mayso maanta inaad joogtana kuma murmi mayso kolkaa dhiminaysana murmo kama qabti inaad dhiminayso saddexda midna maruumo ma qabto laakiin markaad dhimato inay ku soo noolaynayaad wax ka sheeg sheegaysaa kolka ilaahay wuxuu ku waa la mid kolka waxaa weye bani aadamkaad arkaysida kulligiisbu qorshihiisa odol waxaa lagu dhameeyey ayadan gaaba shalay ma jirin maanta waa noolya haddana waa dhimana haddana waa lasoo bixinaya ilaahay baa loo celinayaa soo u xisaabiyo u abaalmariyo wuxuu sameeyey saasad arrintu u socota kolka walaalayaal waxaa weeye waxa laisku halleeyo oo adduunkan maba jirta shalay maa jirin maanta waa joogtaa berri waad dhimanaysa waa lagu soo bixinaa ilaahay baa lagu horgeyna waa lagu cabaal marinayaa wixii adigu aad samaysatay kolkaasa leeyahy ama jannada ama naarta arrintaadaba intaasay ku kooban tahay kolka adigu arrintaada intaa ku kooban waxa adduunkan keliya aad u arkayso adigoo og inaa shalay jir berrina inaad ka tegayso bilqasab haddana lagu soo bixinaa oo haddana lagu xisaabinayo oo meeshii aad u socotayna ina ama waa janna ama waa naar kolka waxaa weeye intii yara cumrigaaha ka hadhid inaad isku dayacrid maaha inaad dayacrid maa waxaan ila raalli kahay inaad ku samaysad maaha waxaa weeye waa lastiraa meeshaan bani aadamka ilaahay baa wata waa lana abuurtay waa nala wataa barshahan ayad ay sheegaysaa nalagu wata barsho aan shaqo ku leenahay ma ah lagala tashaday ma ilaahay baa wata afartaa marxalo wey shalay ma jirin waana la abuura haddana waan dhaminayna waa laba waana la soo saara waa saddex ilaahay baad naga celino waana abaal marinayaa ama janna ama naar baanu geenaya waaba intaas qorshahaasaana lagu wadaa kolka ilaahay qorshahaas waa aan lagu waday waa inaan in laga hor yimaado maa waxuu ka raali yahay waa inaan samayno haddii kale ninka may ka go-onta kolka inaad kufrigaano saa ilahay ugu hortimaadaan say ku dhacdaabaa laleeyahay ilaahay intaasoo idil samaynayo sidaa ugu kufrin kartaan wey kuwa ilaahay weliba ilaahaygaas sidaa yani intaas oo idin sameeyey alladii ilaahaygii khalaqa abuuray lakum idinku darteen u abuuray maa shay fi lardi ardada ku sugan jamiican dhammaan xaale yihiin ilaahaygaas aad ku kufirmaysaan welig waa ilaahayga waxa ardada ku yaallo idil idinku darteen u abuuray manaafacaadkiina ilaahay u abuuray uma bacdigeed markuu abuuray ardada waxa ku jiro idil darteen u abuuray kadib ishtawaa ilaahay wuxuu u qasday ilaa samaa'i samada u qasday fasayara wuxuu ka heshiiyey hunna samadii sabca samaawaatin sawaahunna damiirku waa damiiru jamac wey samada iskaga celi calaasaan macnaha waa ka jamac ama waxaa ka dhigtaa damiir mubham ah oo mafcuulka labaad fasiraya hunna sabca samaawaatin damiir mubham ah oo wuxuu ku dhacayan ay tahay sabca samaawaat soo socoto waad ku dhigi kartaa labadaba fasawaahunna ilaahay sanadii ila samaaci baa layidhi sanadii bimacnaa samaawaad bay ka dhigan tahay sabca samaawaatin buu ka eheysiiyey wa huwa ilaahay caliimun ku ogaansho badan yahay bikulli shayin shay kulligii buu ogaansho badan yahay ardadaa waxau ku abuuri iyo samarahaas todobada ah iyo wixii dhex joogo waxaasood cilmiba u leeyahay cilmi oo leeyahay buu ku abuuray cilmi oo leeyahay buu ku maamulaa og ilaahayga sidaas ah oo sidaas waxaas idin sameeyey sidaad ugu kufrinaysaan intaas waa mid <clears throat> waid qaala rabbuka halkan waxaa laga sheegayaa waxaa weeye bani aadamka bani aadamka ilaahay siduu u wanaajiyey mas-uuliyi weyn in uu saaray markii intaan la abuurin iyo ilaahay malaa'igtiibaa ka horeysay markii intaan la abuurin ilaahay bani malaa'igtuu shiriyey malaa'igtuu u sheegay uu yiri anagu ardadan aada arkaysaan oo dhulka ah waxaan khaliif baan u samaynayaa oo camiro oo ka shaqeeyo oo mas-uulka ah haddaatiin malaa'igtay sidaas ogaadu yiri oo bani aadam ah kolkii intuuna ilaahay abuurinba buu malaa'igta u sheegay baidu waqti ka sheekay nabi maxamedow qaala uu yihi rabbuka rabbigaaga lilmalaa'ikati malaa'igta uu ku yidhi <clears throat> inii anigu jaacilun ku yeeli baan ahay fi lardi ardada dhexdeeda khaliifatan ku khaliif ah oo anaga iyo khaliif ahoo camira oo shaqeeyo oo wixii ku jira cajaa'ibteeda soo saaro oo rugrugo yaan yeelayaa buu ilaahay yidhi malaa'igta u bandhigay qaaluu kolka malaa'igtii waxay yidhaaheen atajcalu miyaad yeeli rabbiyow fiiha ardada dhexdeeda man duul miyaad yeeli yusidu fasaadinay fiiha ardada dhexdeeda fasaadinay xumaan iyo macaasi iyo qurun ku samaynay oo wayasfiku addimaa dhiigna daadinayo islaynay miyaad yeel bal xaal naxnu inagu haddaan nahay malaa'igtiina musabbixi kuwa kugu tasbiixsada aan nahay oo nuqsaanu idilkaahub bixamdika maxarintaada oon ku mahadinayno oo wanaagu idinna kuu sugayno inagoo sidaas ah miyaad ilaahu ka samaynaysa oo wanuqadisu aan tahirayno laka adugu aan ku ahiraynayo ku dahiraynaoo wixii kuu laayaqan aan kugu sifaynayno waxaan kuu laayaqahayna aan kaa nasahayn miyaad ilaahay kuwaas yeelaysaa malaa'igtii markii loo sheego ilaahay uu yidhi ardada khaliif baan yeelaya oo aadam ah markii uu yidhaah malaa'igta waxay ilaahay weydisay xikmadda ku jirto oo joogno oo maanta maarkay sidaas ah maxaad inaga xikmada inaga loogu dhigi waayo oo kaa dhiiga daadanaya ee fasaadinaya loogu dhigay ilaahay maxay tahay biir maxay tahay ardadan taasi weydiina atajcalu fiiha ardada dhexdeeda miyaa yeelay man yufsidu fiiha oo wayasfiku dimaa walxaal nahnu anagana aan tasbiixsanayna bixamdika mahadintaada xaal aan ku sugannahay tasbiixdan waxaa weye wixii aan u laayqahanoo lagu hufuyo ilaahay xamdigin wax alle wixii kamaala isagoo laayqaho loo sugo wey wanuqadisu aan dahirayna laka adag aan ku dahirayna kolkay su-aasha weydiiyeen ilaahay buu u jawaabay qaala wuxuu yidhi innii anigu aclamu waxaan ogahay maa shay baan ogahay laa taclamuuna idinku aanad ogeyn xikmada xaggeeda iyo kun aan idinka dhigin xikmadda ku jirto waan ogahay buu ilaahay leeyahay idinka oo aan macaasiba oqoonin xumaan oqoonin inaa xikmad inayna ku jirin in idinku laydinka dhigo kaa aad sheegaysaan wax fasaadinayo oo dhiiga daadinaya in laga dhigo xikmadda ku jirta yaan ogahay buu waxaan ogahay waxaan idinku ogeyn maa laa taclamuuna waxaanad ogeyn kolkatii baa loo sheegaya wacallama ilaahay wuxuu bari aadama aadam wuxuu bari alasmaaa magacyadoo magacyaduu bari kullahaa dhammaantoodba makhluuqaadka ardada ku yaalo joogo idin magacyadoodu bar waa dabicadda bani aadamka ilaa maanta waa sidaas wey shay kasta oo arka magac buu u bixina xataa shay aan hore u jiri jirinoo maanta la gaari magaca buu ku dhejina shay kasta magac buu u bixinaya bani aadamka horumarkiisa iyo waxgaradkiisa waxay ku saabsan tahay magac bixinta magac bixinta waa koowey bani aadamka shaqadiisa nidaamkeeda is-afqaradkiisii horumarkiisa kulli waxaa saldhig u ah magacbixinta inuu ku horey maxaa yeelay haddaana magacbixin oosan aqoonin oo ashyaadan magacooda inuu bixiyo oosan aqoonin sidau shaqadii u gutaba gaarida maaha masalan waxaan rabnaaba masaajid ka soo qaad inaan dhisno magac uma bixini waa inaan usu nimaanireen kan maxaan ka qabanaa buluketi intaasoo buluketi buu qaadaya sooma ah. aan intaasoo dhagaxuu qaadaya dhagaxii magac uma bixinin waa inaan dhagaxii ag tagna haddana anidaa kan haddana imsow ku noqona laakiin shay wali magac uma bixin magaca ma lehe waxa weeyaan haddaad tidaa inta maxaa wax kasta waa sidaas inta imsaas haddaad dareeshid samaynaysid haddaad rid ka samaynaysid baab haddaad wax kasta aad samaynaysid haddaad qamiis tolanaysid shay kastaba afkaasoo yacni magaca buu u yaqaana magacaasa laisku afgarana haddii kale waxay noqon lahayd shay kastoo aan rabnaba inaan israacano agtiisa aan tuurino oo nidhaahno kan noo soo qaada kaa kalena agtiisa aan tuurino saasay noqonaysaa laakiin hadda inagoo meeshaan fadhinaan leenahay intaasoo dhagax buu qaadaa intaasoo shamiitow qaadaa intaasoo dareeshado wey magacyadii baan naqaanaa wixii waan isku hagaajisanaynaa dharkii waa saas oo kale wey kolka bani aadamku wax kastaba magacbu u bixiyaa haddii magacaas magaca uusan awood u lahayn ma shaqaysan karo mana horumari karo kolka waxaa weeye malaa'igta maya shaqadeeda iyaga kuwaas maaha ilaa iyaga waa inay shaqayso oo camirto lama rabo khaliifo ku kuma noqon karto shaqadooda waxaa weeye ilaahay taqdiiskiisa iyo tasbiixdiisa iyo taxmiidkiisa wey shaqadan kale ee la camirayo oo meel wax la dhisayo oo wax la samaynayo oo irdaaq la raadsanayo oo adduunkan la kala rugrugayo shaqadooda ma ah taasina waxay u baahan tahay cilmi cilmigaas waxa ugu horeeya magacbixin nin walooba ninkuu ka magaca bixin og yahay magacyada ka yaqaan iyou ka ilbaxsan yahay iyou ka ilbaxsan yahay waxyaalahanoo dawaad arkaysid waxyaalahanoo idil waxaa weye shay walba magac buu leeyahy magaca waa fitrada ilaahay baa ku abuuray bani aadamka kolka horumarkiisii camiraadiisii khaliifnimadii adduunka khaliif laga noqdo ardadan saasay ku xihan tahay laakiin malaa'igta shaqadaas shaqadoodu ma aha tasbiix iyo taxmiid iyo waxaasay ku socon kolka waxaa weeye ha fasaadeeyey insaankii dhiig ha daaday laakiin wuxuu yaqaanaa sida adduunkan ku camirmayo khaliifa ugu noqonayo sida u horumarayo magaca bixintaasuu yaqaana iyadoon shaqadaas ma taqaan kolka ma nin wax yaqaan aduu dhiibanaysa masrimaa waxba oqoon maya ma dhiibanayso inanku wadaad masaaji iska fadhiyo oo weligii aan ka bixin sida loo tukudi waa fiican laakiin haddaad tiraada wax kale soo qabo waa iris saas oo kale waxba u irsan karta de inta yaqaanaad u karta salaadiis haddaad ka xirtid aad ku xirtid way macaan tahay salaada laakiin haddaad tiraha bar meesha aan soo qabanno weligii ma qaban taas oo kala jirta kolku waxaa weeye qofkana dadkan fasaad ha yeesheen laakiin shaqadii camiraada ardadan khaliif lagu noqdo ah wixii loogu khaliif noqon lahaa bay yaqaaneen iyo bnyaamku yaqaano wacallama ilaahay wuxuu bari aadama aadam alasmaa'a magacyadii isagaa la bari waay bani aadamku idil baa la bari wey kullahaa dhammaantood shay kasta magacbu ku dhejina taasaana u horayso walaalayaal horumarka adduunka lagu horumaray las afgaranay uma bacdigeed caraba ilaahay wuu bandhigay hum ay asmaadaas waxyaalaha lagu magacaabay magacyaalkii markuu baray magacyadaas waxyaalaha lagu magacaabay iyo ilaahay bandhigay calalmalaaikati malaaigta u bandhigay shay kastoo magaciisii iyo ilaahay baray ashyaadii magacoodu ilaahay oo baray bani aadamka ah ashyaadiiba malaa'igta loo bandhigay faqaala ilaahay wuxuu yidhi ambi'uunii ii warama biasmaa'i haaulaa'i kuwaan musamayaadka ahe la magacaabay magacyadii bal ii warama in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwo run sheegayo oo ma arkaysaa bani aadamku inaa idan kaga haboontiin xagga xikmadda bal ii warramo qaaluu waxay yidhaahdeen subxaanaka ilaahiyow nasahidaadi aan ku nasahayno aan kaa nasahayno shayga aad samaysanayso xikmo inaad u leedahay ma arkaysaa xikmaad u leedahay shay inaad samaysad xikmo la-aan aan kaa nasahayno laa cilma ogaansha lanaa anagu nooma sugnaanin ilaa maa shay maa calamtana aadna bartay anagu cilmi ma lihin ilaa waxaadna bartayna waxaadna bartayna kuwaan magacyadooda kuma jira waxaan makhluuqaadkii ardada ku yaallo idil ilaa yowma alqiyaama kolba la gaaraya lasoo faagaya la arkaya waxyaalahaas magacyadoodu waxaadna bartay ka mid ma ah anagu cilmi ma lihin waxaadna bartaynaya bartayna taas ka mid maha biira adigu anta adigu alcaliimi kii ogaansho badan wey adaan naga cilmi badan xikmadda sida ku jirto alxakiimi xikma saaxiib ahoo sida xikmadda ku jirto danta ay ku jirto adaa yaqaan wey qaala kolka ilaahay wuxuu yidhi markay qirteen inayna aqoon u lahayn magacyey ilaahay wuxuu yidhi yaa aadamu aadamow ambi'hum malaa'igta u warran biasmaa'ihim musamayaadkana magacyadooda u warran ashyaadana magacyadooda baan u warran wey nebi aadam uu qabsaday kan waxaasa liiraa kan waxaasa liiraa kan waxaasa liiraa kan waxaasa liiraa waa u warramay falamaa amba'a markuu warramay aadam hum malaa'igta markuu u warramay biasmaa'ihim ashyaadii magacyadooda markuu u warramay oo mid waliba magaca u baxshay ilaan fidradiisay ku abuuran tahay qaala ilaahay kolkaa wuxuu yidhi alam aqul miyaanan odhanay lakum idinku malaa'igtii miyaan idinku odhanay inii anigu aclamu waxaan ogahay hayba asamaawaati waalardi ardada iyo samada waxa ku maqanoo idinku idinkaga maqan yaan ogahay qaybkoodii miyaan idin odhanay wa aclamu waxaan ogahay maa shaygu tubduuna aad muujinaysaa oo aad muujinaysaan oo atajcalu fii haadis oo kale iyo wamaa shay kuntum aad heedeen tagtumuuna kugu qariyo yaan ogahay kolka hadalkan miyaan idinku aroowey hadalkana duuduuban baa lagu yidhi inii aclamu maa laa taclamuunadii macnaheeda sidaan ahaa inii aclamu maa laa taclamuunada macnaheeda sidaan ahaa miyaan sidaa idinku aroon buu waa ka isagu waa u suubada waa yaqaana kolku waxa wey ardaydu khaliif waa ka noqon kara waa camiri karaa ajaaciibba kusoo saari kara asraarteeda soo bixin kara maxaa yeelay magacyo idil buu yaqaana idinku saxbo kama ogudin kolka saas weeye meeshii maaha cibaadaduna waa meel waxqabashadana waa meel kolka halkaa waxaa tusinaya waxaa ilaahay subxaana wa tacaala tusinaya isaga oo og inaan wax fasaadinayn oo ardada saas oo kale hadda loo dhiibi oo calaashaan cilmiga oo nagu manayso darteed kolka taas waxaa lagu tusinayaa inaan fasaadkii iska dhaafin fasaadkii waxaa loo soo diray imtixaan nebi baa loo soo diray qur'aan baa lasoo dejiyey iska jiraa layidhi fasaadka iska jira cilmigaasaad leedihi idinka khaliif laydinka dhigay fasaadka iska jiri wey bayd wakti ka sheekay hadda nabi maxamedow qulnaa aan niri malaa'igta aan ku niri usujudu sujuuda liaadama aadam u aadamkii kolka hore ilahay yidhi waan abuurayaa oo malaa'igta xoogaa xikmadda ilaahay weydiisay oo yidhi sababta ay khaliif looga dhiga maxay tahay inagaaba ku mutaysan ay yidhaahdeen markay qanceen ilaahay waa abuuri aadam markuu abuuray haddana malaa'igtaba ku weeyey wuxuu yidhi malaa'igtan aadamkan u sujuuda u damaashaar bal qiimaha bani aadamka ilaa agtiis oo ku leeyahay feer markii la abuurayay malaa'igta odil baa la u sujuuda u dhamaashaadi u sujuud waa qiimo weyn bani aadamka isaga meel yar isa dhigaya ilaahay agtiisa waa ku weyn yahay laakiin isaga meel xun isdhiga isagaa meel xun isgeynaya maa ilaa sharaf buu ku leeyahay malaa'igtii oo sidaas ayada laa yacsuuna allah maa amara ma yafcaluuna maa yumaruuna inuu yidhi u u dhamaashaad waxaad garanaysa inuu agtiisa ilaahay agtiisa ku weyn yahay walaqad karamnaa banii aadama kolka maadaama sidaas ilaahay u weyneeyey ma aha ilaahay inuu ku hor yimaado khaliifa loo gartay malaa'igta idil baa layidhi markii ilaahay abuuray u sujuudo oo u damaashaad kolka ma aha inuu ilaahayga sidaa u qiimay inuu ku hor yimaado meel xun is dhigo fasajaduu malaa'igtii way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mahay araa ibliis wuu diiday sujuudii wastakbara wuu isweyneeyey amarkii inuu qaato iska weyney wa kaana wuxuuna ahaa fii cilmillaahi ilaa cilmigiis ka korub wuxuu ahaa min alkaafiriina ama wakaana ay wasaara wuxuu ahaaday oo noqday markaa wixii ka dambaysay min alkaafiriina kaafiriinta mid ka mid ah buu noqday kolka malaaigta kakor malaaigta la jiri jiri malaaigta asalkiisa ma aha ayaa loo baran yahay laakiin waa ku dhex jiri hadduu ku dhex jirana amarkii waa gaaraya adugu haddaad qolo aad meel degan aad dhex joogtid oo la yidhahdo qolada meelhiblayi degan waxaasaa laga rabaa adna waa ku jirta ila waa la degan tahay ma odhan karta anugu reer hibil miyihiiba kuma jiro meesha waxaas baaraankaas anugu kuma jiro maya dadka meesha degan hada tahay waa ka wey walidaalika amarka malaa'igta loo bixiy isaguna waa caam yeeli maa manacaka allaa tasjuda id amartu kabali fariddig wuu qaatay wuu ku jiraa kolka ibliiskii wuu diiday bas kolka ibliis maahae malaa'igtii oo ibil way yani way u ibliis waa cibaado badnaan jiray laakiin ilaahay waa ka horyimi wuu diiday waqulnaa kolkaa waxaanu nidhi markuu ibliisna diiday malaa'igta ay sujuudi yaa aadamu aadamow uskun askun oo deganaaw anta adiga iyo zawjuka zawjadaada aljannata jannada askuna adiga iyo zawjadaada xaawo ah jannada askuna oo deganaada wa kulaa cuna minhaa jannada xaggeeda ragadan aklan ragadan cunu cunto waasaca ah cuno cunto waasic oo sidaad rabtaan waa u cuntaa dembi idinkama saaro ku faajofaajooda sidaad rabtaan waa u cuno xaysu meel alle meeshii shi'tima aad doontaan ka cuno akli waasic dembi lahayn oo haddana meel ka mamnuucana aan jirin jannadaas meel ka mamnuucaba ma jirto taas yaa ilaahay igu bisha taasuu ilaahay amar ku siiyo wakulaa cuna minhaa jannada xaggeeda raqadan aklan raqadan akli waasic cuna xayثu meeshii shi'tumaa aad doontaan walaa taqrabaa laakiin waxaa leeyi waa taqrabaa ha u haadihi shajarata geeddaan ha u dhowaanin farta loogu fiiqay waxaa layidhi sidaa rabtaan waxa u cuno meesha rabtaan ka cuno laakiin geeddaan iska jira hal geed baa laga manciyey geedda magaceeda qur-aanka ma sheegin waxaw yaan laisku daalinin geed baa laga manciyay geeddaana cunina oo fatakuunaa walaa taqrabaa haadihi shajarata geedan ha u dhowaanin oo fatakuunaa ha ahaanin oo nahyi ku cadf min daalimiina daalimiinta kuwa ka mid ah ha ahaanin ama ahee ha u dhowaanina fatakuunaa kolka aad ahaataan kolka way kordhubantahay fatakuunaa aada ahaataan min daalimiina kuwa nafsoo dameeyey kuwa ah aad noqotaan geedan keliya iska ilaaliya jannada inteeri kaloo idil meesha rabtaan sida rabtaan u cunaa liiri laakiin geedan haddaa cuntaan daalimiinta kuwa naftooda dulmiyey xaqa dulmiyey kuwa ka mid abaad ah noqonaysaa bes waayahay arrinka amarkii baa la siiyey faadalla waxaasan biririxiyey humaa aadam iyo xaawo waxaasan biririxiyey ashaydaanu shaydaankii baasan biririxiyey canhaa jannada xaggeeda kusan biririxiyey maxaa yeelay geedi haw dhawaaniina liirada cuni fa akhraja wuu ka bixiyey shaydaankii humaa aadam iyo xawa mimaa shay xaggiiba ka bixiyey kaanaa ay ahaayeen aadam iyo xawa fii shayga dhexaysa ay ahaayeen oo min annaciimi ah nicmooyinkii iyo barwaaqadii iyo kordhiciyey maxaa yeele isagii ateeceen hadalkiisay maqleen meel kale lagu faahfaahiyey faazalla waxaa simbirixiyey aadam iyo xaw ashaydaanu shaydaan baa simbirixiyey canhaa jannada xaggeeda ku simbirixiyey macna waa yani waa yani intuu khiyaameeyey oo basriyey iyo ka saariyey basaris ugu saaray فأفرد وبحيه هما آدم يحاول مما شيء حقي وكبعي كان أحيان فيه شيء قد عريس أما وحترها فأزل وصل برحيه هما آدم يحاول الشيطان الشيطان كواصل برحي عنا إبصرادها جيد الصواب تدو كسل بالرحية جيد بيعنا فأخرج وبحيه مما هما آدم يحاول وبحيه مما شيء حقي وكبعي كان أحيان آدم يحاول فيه شيء قد عريس وقلنا وحمر كلك اهبطوا دقاء bacdukum xaal qaarkiin caduwun cadow uu yahay libacdin bacdo kal ud yahay ihbituu damiirka xaguu u noqonayaa wuxuu u noqonayaa aadam iyo xawa oo bimacnaa cadciga ay cibaaro ka yihiin albashar kullu saasaa loo jamciyey maca awlaadoodii baa la fiirinaya ma arkaysa aadam iyo xawa oo loogu isticmaalay awlaadoodii iyagoo ku jira ama ahe aadam iyo xawa iyo durriyadoodii kolkaa durriyada mawjuud maaha kolka amarkaas kuwa mawjuuda kuwa macduunabu waa kulmaya haddii kale aadam iyo xawo ka rid biictibaari annahumaa aslulbashari ay yihiin ugu rid ama waxaad tidhaahdaa aadam iyo xaawo ibliis iyo waa lagu dara asaguna mararka qaarkood laakiin waxaa weeye iminka waxaa weeye inaad tan horaan ku wadayna ihbituu dega haddaad tihiin aadam iyo xawo iyo carruurtiin bacdikum xaalo qaarkiina caduwun carow libacdin bacda kale hadda shaydaan ku dartidna waa shaydaanka iyo baniaadamku waa cadow walakum idinku waxaa idin sugnaaday fil ardi albada dhexdeeda mustaqarun maqaano sugnaansha meel aad ku sugnaataan oo aad degan tihiin oad ku socotaan oo adinku maaragtay aad xoolahiini iaad ku dahjisataan meel aad ku sugnaataan baa idinku sugnaaday iyo mataacun wax lagu raaxaysto ilaa xiinin waqti inta laga gaarayo intaad ka dhimanaysaan ardada u dagaaliir ilaa ardadan arkaysa kolka haddii hadal ka walakum fi lardi mustaqarun wa mataacun ilaa xiininta haddaad fiirisid waxa weyaan damiirka waxa fiican lagu rida aadam iyo xaawo iyo wixii iyagu ka beermay shaydaanka haddaad ku ridin waa lamid wey ardadaad yaad joogaysaan waxaad ku raaxaysataan waad ka helaysaan ilaa wakti laga gaaro ajashiin ay dhammaanayso w kolka ardadiina usoo degay ilaan jannada meel ma aragtay ilaahay loogu caasiyo ma ah meeshii caasinimaa nebi aadam iyo xaawo wixii la faray bay diideen kolka waa macsiya waxaa dhulka u degaa layidhi meeshaasaad joogaysaan markaad meesha joogtaan nabi baa laydin soo dira kitaab baa laydin soo dejinayaa kii wanaagsan halkaana kusoo noqona jannada ah kii kale xumaan wadana dadka kale u leexanaya naarta tagaya kolka waxaa layidhi meeshan meel lagu dagaalamo ma ah dhulka taga fatalaqaa kolkaa wuxuu la kulmay aadamu aadam wuxuu la kulmay min rabbi rabbigiis xaggii wuxuu kula kulmay kalimaatin kalimayn buu kala kulmay ilaahay baa kalimooyin ku ihaamiyey oo ah kalimaad buu kula kulmay xagga rabbigiisa oo ah rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunana min alkhaasiriin ilahay kuhununa kolkaa fataaba ilaahay waa tawba aqbalay calayhi aadam korkiisa waa ka tawba aqbalay maxaa yeelay inahu ilaahay huwa isaga atawaabu kii tawba aqbal badan wey alraxiimu ee naxariista qulnaa kolkaa waxaanu nidhi markii ay dhulka tageen qulnaa haddana waxaanu nidhi ihbituu dega minhaa jannada ka dega ama mansilada aad joogtaan ka dega ama samada ka dega intaba waa loo celiyaa mansilada aada joogtaan ama jannada aada joogtaan ama ma ahe samada aada joogtaan ka dega jamiican dhammaan xaalo aad tihiin maxaa marka dambe amarka loo celinaya waxaa loo celinaya waxaa weye labada tii hore itan takar kolka hore waxa layidhi yani ihbituu baa layidhi waxaa loo soo celinaya xikmad baa ku jirta markii nebi aadam laga aqbalay waxaa suurooyinayda maadaama towbadii laga aqbalay jannada hamuhun guri ka gala oo amarkii hore ihbituuda ahaa laga noqday oo meeshii lagu daaya inuu is ilaa waa laga aqbalay laakiin waa degaysaan degadu waa iska sideedii waa dulaysa oo waa laga aqbalay towbadii laakiin waa dulaysa tan kale tii hore waxay ahayd meeshaad ku noolaanaysaan tanna waxa weeyaan degiddan dambe takliif bay wadataa sababta u degaysana laydinku adin kallifayaa fa imaa waa kan wujulba waxbaa la socda fa imaa yaatiyannakum hadduu idin yimaado minii anigu xaggayga hudan hanuun hadduu idinka yimaado oo intaan nebi aan idiin soo diro kitaab aan idiin soo dejiyo faman qofkii tabica raaca hudaaya hanuunka iga raacay falaa khoofun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum iyagu yaxzanuuna kuwa murguna ma ahaanin wey waaladiina kuwii kafaruu kufriyo oo diido hanuunkii aan soo dirin oo wakadabuu beeniye biaayaatina ayadaha iyaga aan soo dirinay beeniye ulaa'ika kuwaasun asxaabu naari naarta asxaabteeda wey hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya wey fiiha naarta dhexdeeda ku waaraya kolka labada camar kan hora waxa weeye dagaa la yidhi kolka kan dambe waa adkeynaya waa mid kan kale kan hor wuxuu ku saabsan yahay meeshii inay ku noolaanayaan ilaa muddo walakum fi lardi mustaqarun wamataacu malaxiina amarkan dambena waxaa weeye degiddaas inay haddana asbaabteed ay kamid tahay in laydin kalifo takliif darteed baa ku jira kii hore waxaa ku jirtay inaad meesha ku noolaanayso ilaa muddo aan weligeed joogin weligiin aanad joogin kanna waxa weeye ulijeedada ku jirtaa in laydin kalifayo taasina way ku jirtaa tan kale kii hore maadaama ilaahay toobadii oo ka aqbalay waxaa suuray nebi aadam inuu is yidhaahdo maadaama toobadii laga aqbalay hama amarkii hore laga noqdo jannada aada joogaysa ee qaybsanka ay isku daayaan markii taa lasoo sheegay ilaahay wey inuu waaxid yahay oo la rabay inay ku wada xirmaan haddana nebigu nebinimadiisa calayhi salaatu wasalaam oo waxa isaga oo wata inuu run sheegayo wixii tusinaya qur-aanka inuu mucjiz yahay baa la sheegay naar baa sugaysa kii kale ee runtaas nebiga la yimid oo mucjizo isagoo watana jannadaa loogu bishaaray markii sidaas ay aan soo marnay oo mahmahri iyo wixii lasoo qadiro ilaahay wuxuu caddeeyey inuu adduunkan waxa ku yaallo idil bani aadamka dartii oo u abuuray intaan bani aadamkuba la samayn bani aadamka intaan la sameynin ardada waa la habeeyey roobkaa sidaa u da-ayey nabaadkaa sidaa u baxayay khayraadkaa sidaa u dhexyo markii sidaa loo habeeyey huwa aladii khalaqa lakum maa fid ardi jamiica oo samadii la sameeyey kadib waa kii ilaahay malaa'igta la kulmay oo ilaahay malaa'igta la hadlo uu yidhi haddaba waxaan abuurayaa ardada makhluuq anugu khaliif iga ah oo ardada camiraan abuuraya waa kuwii yidhi ilaahayow makhluuqa tilmaamahaasuu leeyahay anaga maxaa nooga dhig weyday xikmadaas waa kuu weydiiyey ilaahay waa ugu jawaabay ardadaas waxyaalaha isaga inuu khaliif ku noqdo yacnii maanta isaga ku habboon uga dhigay oo iyadana ay ugu suurogeli weeyey ilaahay u sheegay markii haddaba ay qanceen ilaahay insaankii buu abuuray u damaashaadaa layidhi way u sujuudeen <coughs> shaydaan baa diiday kolka shaydaanka hadduu diiday nebi aadam calayhi salaam isagii xaawo oo jannada ku jirta ilaan kolka horeba ardadaa loo soo waray jannaday joogeen waxaa yidhi jooga oo halkaas sidaa ah waxaad rabtaan yaad ka helaysaa iyagoo sidaas u jooga waxaa la yidhi geedanu ha taabanin meesha waxaa weeyaan waxaa lagu soo tababarayaa ardada markuu tago waxyaalaha qabsan doono meesha shaydaanka oo kaga imaan doono bani aadamka waxyaalaha oo jeclaya xaggeedu kaga imaana shayddaankaa lumina markaa haddana siduu markuu shayddaanku lumiya haddana habkuu u tooba keenayo meesha tababar buu ku soo qaatay kolka holeba ardada inuu camiraa loo abuuray sidii ilaahay dhulka ugu soo dejiyey dhulkaad tegaysaan balidhi maadaama idinku aad isku hor imaanayso kol aad giftaan kol kale ay tahay jannadana aan loo ogolayn meel lagu gifo ama macsiyo aan loo ogolayn dhulkaad tegaysaan kii wanaagsanaadana halkaana kusoo noqona jannada kii kalena waxa weeye eh, naartoo tegaya markaad dhulka tagtaan waxaan idin soo dirayaa nebi waxaan usoo dhiibayaa kitaab ninkii wanaagsanaadana jannada kusoo noqon ninka kalena naartuu tegaya ilaa waqtigaas waxa weeye nabi aadam khaliifnimadiisii iyo sida dhulka loo keenay khaliifnimadii way soo socotay khaliifnimadii way soo socotay waxay soo gaadhay ilaah reer bani israa'iil oo nagii ummaddii nagu horreysay ah oo diinta waday khaliifnimadan ilaahay oo sheegay waxaa weeye tu isagoo ku xiran oo diintiisa lagu camirayo oo isaga amarkiisa fulinayo wey kolka reer bani israa'iilka iminka laga sheekaynaya maxaa yeelay haddaan nahay ummadda nebiga calayhi salaatu wasalaam anagu diinta maanta aan haysano khaliifnimada ummadda nebiga ee haysato dhulkan ay khaliif ka tahay waxay ka dhaxashay reer bani israa'iil oo nebi muuse ugu horreeyey nebi ciisena ugu dambeeyey iyay ka dhaxashay kolka reer banu israa'iil baa iminka lala hadlaya reer banu israa'iil markii ay madiine soo degayeen nabiga meesha u haajiri soo degay waxay soo markay soo degayeen ujeedadoodu waxay ahayd nabigii ilaahay aakhiru zamaan soo bixi doono soo bixin doono waxay ogaayeen inuu madiine ilaahay ka soo bixinayo yathrib baa la odhan jiray inuu madiine ilaahay ka soo bixinayo kolka nabigaas aada gacan siiseen oo aad yaan laydinkaga horeyn bay meesha u yimaadeen kutubtooday ku arkeen sidaas meeshay joogeen kolka nebigu way sugi jiraa waxay odhan jireen waa soo dhiyahay waqtigiisa kolka way yiqiineen kolka haddii ay yaqiineen nebigii markuu yimid way isbedeleen hadda way ka hor yimaadeen lamana rabin inay ka hor yimaadaan iyaga oo ilaahay dhibaato badan kasoo badbaadiyey oo waxyaalo badan oo u qabtay iyo hadda nebigii oo soo dirsaday oo la rabay inay ahaadaan kuwa u horeeya nebigaas rumeeyo maadaama aqoon ay u lahaayeen way ka hor yimaadeen nebiga kolka arintan reer banu israiil marka laga sheekeynaya sheekadu waxay ku saabsantahay laba shay mid waxaa leeyahay war waxa idinku leedeen qabka ilaahay oo idiin sameeyey oo khayraad ah ilaahay ha ku ballanfurino nebiga oo wato kitaabkiisii oo soo dejistay ha koor imaanina oo waxaad heeshaan ha ballanfurina taas waa la leeyahay tan kale reer banu israa'iil khilaafadii ardada waa lagu wareejiyey markii xumaanta yiri fara oo waxaa loo dhiibay ummadda nebiga calayhi salatu salaam ayaa loo dhiibay kolka waxaa laleeyahay ummadda nabigeena calayhi salaatu wasalaam idinkuna sida reer banu israa'iil iminka aad ku arki doontaan oo laidinkaga sheekayn doono oo sababtii keentay ah in khilaafada ay yani ka wareegto idinkuna sidii ha noqonina wey haddaad jidkoodii aada martaan allah ee aada martaan wixii iyuu qabsadaa idin qabsanayo kolka reer banu israa'iil sheekadoodi iyaguna waxaa laleeyahay war sidaa idinko aad tihiin idinma fiicna sheekada iyaguna ay ku saabsan tahay ummadda nebiguna waa loogu dilaa laakiin waxaa cajaa'ib dhacday yacni reer banu israa'iil qur-aanka sida ugu sheekeynayo oo sidaa ugu caqli celina iyagoo goobjoog meesha ahaa haddana wax waxay ku qaateen ma jiro ummadda nebigeena inay iska jiraan ba larabay taariikhda xune reer banu israa'iil ay lahaayeen oo kale inayna daba qaado haddana waxaad arkaysaa inay meeshii daba socdaan xumaantii kolka arrinta saasay ku socota iminka reer banu israa'iilka meesha qasada ka galayna kolka nebi aadanba khaliif ahaa waa laga soo booray reer banu israa'iilkii aan ka dhaxalnay iyaa la soo galay haddana ummadda nebiga calayhi salatu salaam iyaa ku xigtay yaa banii israa'iila reer banu israa'iilow israa'iil waa nebi yacquub naanaystiisa wey reer banu israa'iilow idkuruu xusuusta oo halmaamina nicmatii nicmadaydi allatii nicmadaydi nicmatiya nicmadayda xusuusta allatii nicmadaydi ancamtu aan nicmeeyey calaykum korkiin aan idinku nicmeey nicmadaasi haalmaanina xusuusnaada layidhi qalbiguna ku xusuusnaada carabkuna ku xusuusnaada nicmadana faahfaahinteeda aayadaha soo socdaa noo sheegi doona mar labaad baa la odhan doona yaa bani israa'iila cashirkan dhexdiisa kolkaan nicmadii loogu nicmey baa la tirin doonaa waxbaa laga sheeg sheegi doonaa kolka halkaasa nicmada yaan ku arki doonaa insha allah waxa loogu nicmeeyo kolka nicmadaas xusuusnaada ilaahayga nicmadaa idiin sameeyey waxyaalaha soo socda idiin sameeyey ilaahaygaas ha ka abaaldarina oo wuxuu wata ha ka hor imaanina nebigiisa oo soo dirsaday ha ka hor imaanina kitaabkiisa oo soo dejisatay ha ka hor imaanina wey wa oofuu oofiya biahdii ballankayga oofiya ballankaygi biliimaani wadaacati aan idinku ballamiyo oofiya waa masdarun mudaafun lifaacilihi wey ballankeyga aan idinku ballimiyey biliimaani waaaca aan idinku ballimiyey oofiya oo wixii anigu aan wato aad rumaysaan oo ay adeecdaan markaad oofisaan uufi aniguna waan oofinayaa biahdikum ballankeeni aan idiin qaaray waa masdarun mudaafun limafcuulihi ballankeeni aan idiin qaaray oo bixusni alisaabati ah inaan si wanaagsan idinku hawaabiyo oo wanaag aan idinku abaalmariyo iyo ilaahay u ballan qaado markii ballankiisa ay kasoo soo baxaan oo ilaahay ku ballamiyo isagana waxaa u ballan qaaday in si wanaagsan iyaguna ilaahay hawaab oo u siiyo oo u wanaajiyo iyo ilaahay u ballan qaaday kolka wuxuu yidhi ballantayda ka soo baxa uufi anigana waan uufinayaa bicahdikum ahdigiinii aan idiin qaaday oo bixusni lifaabati ah wa iyaaya anigu un iyaayada waa go'on yahay mafcuul yani ficilkeedii iyaaya anigun irhabow ka baqa xagga dambaad qadarinaysaa lamiirka waa munfasir iyaaya anigun irhabow ka baqa anigu un iga baqi wey baqdinta aad baqiysaan aniga igu gooniyeen waxaad ka baqdaanoo kale iuusan jirin farhabuunii iga baq ficilkii meesha ku jiray iyay fasiraysaa farhabuunii iga baqa وآمنوا رمي وحل لغا ربا لشاغي إمنك وآمنوا رمي هداتي ربنا إسرائيل بما شيء رمي أنزلت أن سودجي وقرآن كان أه رمي أنجي خالق الكون أها وربيين أها أنا سودجي كل وحن أنجي أن سودجي حكهر إيمانين إذنكو أب وحن نعمة عن إذن سمي هذا كور إذنكو أب بلنتي أنك لقاضني إذنكو أب waxaan aniga rabbigiin rabbigiinaha soo dejiyey rumeeya weliba musadiqan xaal uu yahay maaga aan soo dejiyey limaa kii rumaynayo xaal uu yahay limaa kitaab rumaynayo macakum idinku la jirkiina ahaaday oo kitaabka idinku barataan towraad ah rumaynayo horta anaa soo dejiyey qur-aanka haddana soo dejintaasi waxa uu heliye kitaabka idinku aada wadataan waa rumaysan yahay kama hor imaanayo kitaab sax ah oo anigu aan soo dejiyey oo toosnaa inuu yahay buu ka marakacayo saasuu ku marakacaya haddii anigu aan soo dejiyey kitaabkii idinka dhigeysiiyo ka hor imaanayo inaad ka hortimaadaan timaadaan waxbaaba la odhan lahaa laakiin inaa anigu soo dejiyey waxa uu